alxamdu lilah asalaatu wasalaamu calaa rasuuli lahi sala allahu alayhi wacala alihi wasaxbi wasalam waxa aynu ku jiray baab alcidda walixdaad walistibraa waxaa kaloo aynu soo aragnay alaaqa ayaynu weli ku jiraaye waxaa inoogu dambeeyey xadiiska cabdillahi bni cabaas iyo xadiiska kasii wariyay jaabir bni cabdillahi ee mawduuca ka hadlayay ah alkhulwa bilmar'ati alajanabiya gabadh qofka gayaankiisa inuu meel kula gaar noqdo inuu rasuulku diiday calayh الsalaatu wasalaam ilaa inuu joogo mooyaane daa maxram markaa khulwadu inay xaaraam tahay baa axaadiista laga qaadanaya وعن أبي سعيid radي الlه عanه أن النبya slى الlه عليه وsلم qاal في sabايا أwطاas laa tuuطw xاamil xatىa tadca وlaa غayr dati xml xatىa تaxiida xaydaة أخرaجه أبو dawud وصxح الxاakم وعن أbي سعيid radي الlه عanه أن النبya slى الlه عليه وsلم qal wuxu uhi في sabايا أwطاas fii sabايا maxaabiistii addoomadii ahaa ee awطaasin cama awdaas la qabtay waa xuneyne laa tuuطa-u loo galmoon maayo xaamilun mid uur leh xataa tadaca ilaa ay umulayso walaa gayru daati xamlin ay laa tuutaau gayru daati xamlin mid uuru saaxiiban ah ee aan uur lahaynna xataa taxiida xaydatan ilaa hal mar ay xaydhayso akrajahu abu daawuud wasaxabu lxaakim walahu wuxuu leeyahy xadiiskani shaahidun xadiis kaloo markhaati can ibni cabaasin radi allahu canhuma fi daar oo daarqudni uu soo wariyey waxa ciwaanka aynu soo aragnay alcidda walixdaadu walistibraac istibraagu waa darabu bara'at raxm markaa dee tusaale ahaan dagaaladu markay jiraan ee gaalada la qabsado lagu duulo dumarkii addoomay noqonayaan waynu ognay mar hadday addooma yihiin waxay ka dhigan yihiin haniimada la qeybsanayo bay ku jiraan iyaguna oo de dadkii mujaahidiintaaba qeybsanaya bay noqonaysa awdas waa waadin fi daif waa waadin fi daif ceel agga halkaa ku yaalo weeyaanoo waa markaas sanadkana waa sanadkii xunayn caama awdasin waa dooxii ay nimankii gaalada ha isku qariyeen ee sabab noqday markii dambe muslimiintu markaa yowma xuneyn ida cajabatkum karatkum falam tugni cankum shay-an inay yaacaan haddaba dumarkaa dee gaalada ah ee la qabsaday laba midkood bay noqonaysaa gabadhii ima an takuna xaamila wa ima an takuna xaa'ilan inay tahay mid uur le iyo inay tahay mid aan lahayn xaailna waa ti aan uur lahayn hadday uur leedahay iyadoo loo dhowaan maayo warkeedu dawaacadiyey oo xadiiskii horeynu soo maraynay la yasqii zarca hayrihi laa yasqii maahu zarca hayrihi baa ku dabaqmaaya ilaa ay ka umulayso iyadoo loo dhowaan maayo tii aan uurka lahayn si loo ogaado bal hadday inay uur leediya kale ilan kala garan maaye iyadana waxa la dhaha istibraa lagu sameynaya istibraaguna hal xayd inay ku filan oo markaa waxaa la ogaanaya haddii halkaa mar xayda inaanay uur lahayn haddii de taasi ma weydana iska garanaya uurkiibaa dee imanaya marka sidaasaa markaa la yeelaya arrintaadna waa arrin waajib ah oo wujubu istibraai almasbiya weyaan gabadhii la qafaashay ee adoonta ahayd inay waajibta in lagu sameeyo waxa la hahdo istibra er, istibraaguna oo sidaynu kusoo aragnay ciwaankii hore oo alintidaar xataa yuclama bibara'ati الraxim وعan abi saciid sacd bn malik bn sinan alkhudri radi allahu canhu an nabiya salى اllahu alيه waslm qala wuxu uhi fi sabaya awطaasin fi sabaya maxaabiista awطaasin caami xuneyn laa tuuطaw loo galman maayo xaamilun xataa taaca ilaa umulayso walaa gayru dati xamlin mid aan ur lahayna xataa taxiida xaydatan ilaa hal mara ka xaydhayso وعن أbي هuريرaةa رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم qال وxu uhi الولد للفراش وللعاهر الحجر متفق عليه من xadيiثihi ومن xadيiث cائشha رضي الله عنها في قصة وعن بن مسعوudi رضي الله عنه عند النسائي وعن عثمان رضي الله عنه عnda أbي dاوuda أbو هريرة wuxuu ka soo wariyey نبga عليه الصلاaةu وسلاaم qaala rasuulku wuxuu yihi alwaladu ilmuhu lilfiraashi gogashii udha ku dhashay buu u ahaaday oo ciddaa gooshiisa ku dhashay ayaa loo nismeynaya walilcaahiri ay walizaani kii sinaystana alxajaru almancu inaan aan waxba la siinin ayay noqonaysa mutafaq aleyh min xadiisihi waa lasu waafaqay xadiiska abi hureyra min xadiisihi min xadiisi abi hureyra wa min xadiisi caaisha radi allahu canha fi qisa sidaas kale xadiiska caaishana waa mutafaqan caleyh fi qisatin isagoo qiso kusii jira xadiiskaasi waxaan insha allah ku arki doonaa sawaaidda wa can ibn mascuud radi allahu canhu cinda nasaa-i ibn mascuudna saxiixa ka baxsay oo nasaa-i baa kasoo wariyey cusmaanna saasoo kale abu daawuud ayaa kasoo wariyey radi allahu canhum ajmaciin markaa qisadii soo koobanna waxay ahayd sacad bin abi waqas iyo cabdu binu zamca labadaasi ayaa waxay isku qabsadeen ilmay isku qabsadeen zamca oo sawda bintu samca xaaskii nabiga sawda aabaheed ahaa ayaa adoontan lahaa isla markaana sacad bin abi waqaas walaalkii ayaa gabadhan addoonta ah ka zinaystay sidaa ka muuqata marka dabeetana ilmihii wuxuu ku yihi sacad bin waqaas uu dardaarmay mar damba wuxuu yihi ilmahaasi waa aniga dhale dee inoo kaxee ayuu ku yihi marka sacad baa walaa sacad walaalkii baa ka oranaya ninkan kale saxaabin kale wuxuu ku doodaysna cabdi binu zamca wuxuu ku doodayey dee waxa weyaan addoontii aabahayaba dhashay waa walaalkaybuu noqonaya markaa labadaasi markay isku qabsadeen rasuulku alayh الsalatu salaam wuxuu uxukumay cabd bn zama buu xukumay wuxuu hi alwaladu lilfiraash iyay sawjo u ahayd gabadhani zamca soo maaha markaa kan xumaanta sameeyeyna alxajar oo almancu weyn waxba inaanu helin ayay noqonaysa marka alcaahir alcaharu waxay dha culimadii luqada alcahar bifatxi اlcayni wاlhaa wa azina wاlfujuur cahira bimacnaa zana oo kale alxajruna waa almancu xijri iyo xajri iyo alxajar iminka markaa dhagax noqon mayso laakiin ma diidayo in qofka dee xukunkiisiina la mariyo mar hadduu qirtay inuu xumaanta isagu sameeyey xasaba xaalihi oo haddii markaa waxa weeyaan dhagax lagu dilayo iyo haddii la jeedalayo u dhalinyaro aha kolba kii ay noqoto waa ictiraaf baa meesha yaalla laakiin ilmahaasi labadii qof ay isku qabsadeen waxaa lagu xukumayaa alwaladu lilfiraashi ayaa loo xukumaya ciddii gogashiisa u ku dhashay ayaa qaadanaysa oo zawjka kan isagu xumaanta sameynayna waxaa leeyahay ma helaysid ubaad ka helmaysa weliba markaa ilmahaasi haddana wuxuu u ekaa ninkan lagu eedeynayey isagoo aanay sawjadiisii ahayn addoontiisii aanay ahayn oo markaas cabdillah bin lahaa bal rasuul allah siduu walaalkay cutba bin abi waqaas ugu eegii eeg kadibna sawde rasuulku wuxuu ku yihi iska xijaab sawdena muxuu ku yihi rasuulku alay slat slaam sawde muxuu noqonaya walaalkeed buu noqonaya ilmahani haddana maadaama uu shabahaasi jiro iyo eekaanshahaasiyo dee ay dhici karto inuu dhinaca kala noqon karana waxa uu ku yihi ixtajibi ya sawda adiguna sawde iska xijaab walaalkaaba ha noqda haddana shankii baa ku jire de waa intaasu cid noqdaa iska xijaab adiguna ayuu ku arkay qaacidadaasu markaa rasulka ala sla sl taa halkaa waxa laga qaadanaya markaa haddii iyadoo uu nin markaa xaas qabo amba gabadh uu leeyahay cid kale ay xumaan kula kacdo oo de wakti aan lakala aan markaan la kala saarin amba laisku qabsado waxaa la ohanaya alwaladu lilfirash halkaa uu ka dhashay baa qaadanaysa kaa kalena xukunkiisii manci baa la siinaya waana wixii uu mutaysana lagu sameynaya alwaladu lilfiraashi gogashii buu ahaaday oo ciddii dhasha gogoshiisa uu ku dhashay baa iska yeelanaysa walilcaahiri lxajar waa haddii aan markaa dee kii kale gogashiisa uu ku dhashayn aanu dafirin wax kaloo caddaynaya iyo de wakti matalan kala fogaa iyo wax lamidana aan la ogaande tusaale ahaan ninkan dee xeeskiisa u tahay hadduu maqnaaba ka warran oo laba sanaba aanay aanay gabadha ay sarag ilmaha la arko maxaa la laga garanaya halkaa inaanu inaanu isagu dhalin ba de caddaanaysa waxay culimo badan markaa xadiiskan u daliishadeen waxaa zinada la idhahdo inaanu nasab ku sugnaaneynin oo qofka hooyadii iyo cidda kale loogu abtirinayo ayay culimo qaarkood u daliishadeen qaarkoodna waxay leeyihin mayane waxa weeyaan qofka tan qadiyadan maaha qofka dee ibnu zinaha ah waa loogu abtirinaya waalidkii dhalay baab ridaac aw iradaac wuxuu baabu yahay alradaac naas nuugmada ama naas shiqida ayuu baabu yahay marka aradaacu bifatxi raa waa ilmaha marka uu naaska shaqo sharcan waxaa looga jeedaa ism lxusuuli laban imra'ati fi macidati tiflin biayi wasiilatin kan waxa uu noqonayaa un in caano ay gabadh iska leedahay oo macnaa naaskeediia ah, inuu ilmo yari shaqo in ilmo yar calooshiisa ay gaadho weyaan biayi wasiilatin kan waddaday doontaba ha noqotee oo macnaheed waa maxay hadday listo iyo hadduu na haddii naaska afka u geliso iyo hadday listo inta caanihi listo uu halkaa ku cabo inay labaduba noqonayaan mid loo xisaabinayo marka hooyadii de ilmaha dhashay isaga waynu garanayna haday naaska ku dudiya haddii aanay naaska ku dubinba de waa hooyadii dhashay oo inaanu sifooxii o dhan ba dee ka dhalanaya laakiin hooyo aan dhalin oo marka hore ajaanib ka ahayd oo laakiin caanaheedii uu shaqay axkaam baa ka radimaysa axkaamta nafaqe iyo dhaxal iyo waxaasi kuma jiraan laakiin waxaa ka ratimaysa inaanu guursan karin iyo howlahaasoo kale a ka ratimaysa waanu shabahaya markaa wuxuu shabahayaa kii hooyadii ay dhashay oo kale ayuu meelo badan ka shabahayaa carabtu dhaqan waxay u lahaayeen inta badan ilmaha inay miyigoo kala geeyaan oo si ay inta uu yaryahay xanuunadan magaaladana uga fogeeyaan isla markaana ilmuhu usoo horxogeysto luqadana usoo barto oo halkaa uu kusoo xogeysto taasi markaa waxay keensanaysa dee dumar badan oo miyigaa jooga ay yimaadaan iyaguna ay kharash ka qaataan oo ay ubadkaa soo doontaan hadhow axkaamba dee halkaa ka ratimaysa taasaa markaa aada sharciga uga hadlay qur waa ku arag ummahaatukum allatii ardacnakum wa akhawaatukum min alradaca labadaasiba inay xaaraan qofkii ka noqonayan wa can caaisha radi allahu canha qaalat waxay tii qaala rasuulu llahi salى allahu alay sl rasulku wuxu laa akhrajahu muslimu laa tuxarimu xaaraam yeeli mayso oo taxriimkii haweeneyda uu xaaraam ka noqonayay maxram uu noqonayay ku sugnaan maayo almasa nuugmo inuu hal mar nuugo iyo walmasataani labada nuugma toona akrajahu muslimun marka almasa bimacnaa radca weyaan halka nuugma iminka asalku waa kelmadu marka uu qofku hal mar dee ah, ah, ah, afkaba hadduu doono xaggeliyo ayaa masa la odhanaya laakin imika waxa wey alradca hal mar oo uu jaqo ka dhergo iyo laba jeer uu ka dhergo naaskaa taxriimkaasi ku sugnaan maayo anha radi alahu anha qaalat waxay ti qaala rasuulu lahi sala rasulku wuxu undurna iska eega dumarow man ikhwaanukunna cinday walaaladiin noqonayaan fa inama radaacatu radaacadu waxay ku sugnaanaysaa fa inama radaacatu radaacadu waxay ka ahaanaysaa min almajaacati gaajay ka ahaanaysaaye oo ilmaha yar markuu naaskii ku gaajo baxo ayuu u sugnaanayaa wa canhaa caaisha waxa laga wariy anha qaalat waxay tiri jaad way timid sahlatu suhayl sahla bintu suhayl baa timid faqaalat waxay tihi ya rasuul allah rasuulka ilaahayow ina saalima ninka saalim la ihahdaa mowla abi xudayfa oo addoonka abu xudayfa ahi macanaa annaga ayuu nala jooga fii beytina gurigayaga waqad balaqa wuu gaadhay maa yabluqu rijaalu raggu waxay gaadhaan oo dee nin qaangaadho weyn buu noqday faqaala wuxuu yihi ardiciihi nuuji taxrumii caleyhi xaaraan baad ka noqon doontaayoo maxram baad u noqonaysaa rawaahu muslimun saddexdan xadiis waxaa saddexdaba laga qaadanaya horta inay radaacadu waktigii nabiga aleyه الsalaatu wasalaam wax dhacday aha isla markaana rasuulku aleyه الsalaatu wasalaam uu laakiin tilmaamay almasa walmasatan inaanay taxriimineynin marka maxaa laga qaadanaya de saddex iyo wax ka badan inay noqoto saddex iyo iyo wax ka badan inay noqoto xadiiskan kalena caaisha waxay tii rasuulka calayh isalaatu wasalaam dakala caley rasuulu llahi sala allahu alay slm wcindii rajulun qaacidun isagoo nin uu ila joogo oo uu ag fadhiyo ayuu ii soo galay bay tihi rasuulka alay slat fashtada dalika calayhi arrintaasina rasuulka way ku adkaatay wa ra-aytu lgadaba fii wajhi rasuulka alay sla wajigiisaan cadho ka dareemay faqaala ya caaishatu man haada qultu akii min aradaaca waxaan ku uri rasuul allow ninkani markay weydiisay waa walaalkay baan ku uri jira xagga nuugmada oo hooyaana wada nuujsay dabeedna rasuulku alay slat slam madiidin inuu walaalkeed yahay laakiin de qofka laba jeer aada naaska wada jaqdeen sidaa ku noqon maayo weyaan ee iska hubsada inamaa undurna man ikhwanikuna bal cidda walaaladiina xagga nuugmadu ay noqonayaan iska hubsada fa inama radacatu min almajaacati weyaan marka labada xadiis marka laisku geeyo wuxuu tilmaamaya xadiiska hore gaaja waxa ku gaajo baxa labada jeerbe inaanay labadaasi waxba tarayn xadiiskan kalena wuxuu tilmaamaya inuu ilmaha yari gaajo u jaqo marka xadiis dambana waynu arki doonaaye waxaa xadiis saxiixa kuso aroortay caaisha inay tidhi aayaad la akriyaa jiri jiray oo odhanaya toban jeer markuu qofku shaqo ayay hooyadii noqonaysaa oo axkaamta u qaadanaya dabeetana waa la nasakay haddana maxaa lagu naskay khamsa macluumaad shan kale markaa shantaasay khulaasadii kusoo fadhiisatay shan jeeroo kala duwan oon isku mar keliya ahayn oo mid kastaba sideeda intuu u gaajoodo uu jaqu iskii uga taga naaska isagu shantaasi markay dhacdo ayay hooyadaasi hooyadii qofkaa noqonaysaa hadii laakiin laba jeer uu jaqo arrintaasi waxba ka bedeli mayso hadduu saddex jeer ah, ka bedeli mayso hadduu afar jaqan wax ka bedeli mayso waayo sidaynu xadiisna ku arki doono ma fatqa alamcaa qofkan jirhkiisiibaa ku koraya caanahan oo ku weynaanayo xubnihiibaa ku kala baxayo o qeyb dee jirhkii kamida marka labadaa jeer iyo saddexdaa iyo intaasi waxa laga yaba wax badan ka bedelin qofkii lakin ugu yaraan shantaa jeera kala duduwan inay noqoto shantaasi hadday doonto maalinba ha wada dhacdo de lakin kala fogfog oo mid walba gaajo awgeed ugu shaqeey amba shan jeeroo kala duwan oo kala fog ba ha noqoto xadiiskan kale ee salim mawla abi xudayfa sahla bintu suhayl waa abu xudayfa xaaskiisi abu xudayfa binu cutba binu rabiica weyaan waa qurayshtuu ka mid yahi way kala duwan yihiin hadda xudayfa binu yaman iyo abu xudayfa xudayfa bin yaman magaciisa xudayfa la odhan jiray ninkana waa abi xudayfa abi xudayfa isagu wuxuu ka yahay qurayshta oo waxa weeyaan aabihii wuxuu ahaa cutba bin rabiica cutba binu rabiica waxay walaal ahayn hinda bintu cutba saddexdiina lagu dayay dagaalkii beder u horreeyey ayaa aabihii ahaa waxyaalaha la yaab kale waxaa ka mid ah isagoo aabihii iyo adeerkii walaalkii lagu dilay dagaalka isaguna xagga nebigu kasoo jeeday caleyhi salaatu wasalaam arrintaasi haddana dee diin baa lagu kala fogaadaya halkaasuu taagnaa halka walaasheey oo dee markaa aan islaam ahayn oo hinda bintu rabiica hinda bintu cutba ay aad u carootay oo la sheegay in xamse beerkiisii ay googoysay saalimna waa nin addoon ah waa saxaabi ka mid a saxaabadii ahaa ee rasuulku alay slat slam qur ka akrisa afar waxaa ka mid ah mawla abi xudayfa iyo raggii u rasulku marka alay slat raggii cumar ibn khadaab yihi tukiya taraawiixdii oo kale oo dumarka kale u sameeyey haddaba ninkani nin dhalinyaro abu ah aha marka hore dee caruur abu ah aha markii dambe uu qaan gaadhay gurigiina dee kama baxayo <clears throat> uu joogaa waa kan dee reerkii ah. hooyana uma aha haweenayda waxay tihi abu xudayfe naftiisana waxbaan ka dareemay baa ku jirtay riwaayadka qaarka abu xudayfena inuu yeer dhibsanayo dee ninkaa weyne gurigii dhex jooge saas dee maxaan sameeyaa dee nuuji ku yihi rasuulka alayh isalaatu wasalaam taxrumi caleyh way nuujisayo dee inankeedii buu noqday haddaba qadiyadan waxaa shuruudda ka ah culimadu badankoodu sheegeen shantaa jeera ilmuhu uu inay tahay qabla alfitaam intaan ilmaha naaska laga gurin laba sano iyo wax kasi yar inuu noqdo laba sano iyo wax kasi yar lakin hadduu saddex jir yahay aba afar jir yahay taa ma dhacayso oo ku noqon maayo waayo qadiyadan abi xudayfe ka warrama culimo badan baa ka dariishadayy laftoodu laakiin waxay kusoo waxay khulaasadu kusoo ururtay abu xudayfa arrintan isagay khaas ku ahayd iyo xaaskiisa ay gaar ku ahayd oo cid kale lama wadaageyso taa haddana waxaa la daliil caddaynayaa ma jiro qolo kale sheekh islam saman filay inu ahaa wuxuu leeyahy maya isaga khaasku ma ahee laakiin cid kastoo sifadiisaa leh oo sifadaasoo kale ay ku dhacdo ayay khaas u tahay qolna waay me lagu qiyaas qaadanaya inu inoo garh leh <laughs> ayuu haddoo gabadh naaskeedii uu jaquuda ka dhergo sidaa ku noqonaysa <laughs> marka wallahu aclam waxaad moodaa qowlka odhanaya labada qowlka odhanaya inay gabadha iyo saxaabiga gaar ku ahayd amaba ciddii dee laga maarmi waayo ee guriga dee looga maarmi waayo in la shaqsiiyo ayay noqonaysaa laakiin mutlaqan maaha waayo dee saxaabadii oo halkii kasii waday iyo lama arag dadkii kaleo halkii hawsha ah iyaguna kasii waday ila arrintaa laftigeeda markaa dareen gaara leh kuwa iska suaalaha iska aan inta badan halkan oo kale lagu sameeyey la sheego haddii ninku xaaskiisa caanaheedii cabo ka waran <laughs> iyagoo su-aasha ala weydinay culimada arkeysa haddii isaga laftigiisiba naaskeedii uu shaqo hadduu toban jeer shaqo ka waran ka dhergo markaas waa <laughs> u listo <laughs> waxba ka bedeli mayso waxba xaaraan ka noqon mayso waayo caanahan iba xaggiisumaabay ka yimaadeen marka hore isaga laftigiisa xaggey ka yimaadeen dee mijahati ila qeyb buu ku leeyahay waa sababtuu aabbo ugu noqonayo markay gabadhiisii noqoto xaaskiisii ay noqoto hooye u noqoto ilmahay nuujisay hadday inan tahay xaaraan bay ka noqonaysaa isagana maxay ka noqonaysaa xaaraan aabbo kolisna u noqonaya وعن عائشة رضي الله عنها قالت وxat qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم laa تxariم xaaraam yeeli mayso almasة nuugmada iyo almasatan labada nuugmo أخرaجه مسلم وعنها عائشة wa ka wariy رضي الله عنها qالت وxat qال رsuل الlahi صلى الله عليه وسلم rasulku wuxu yihi undurna iska hubsado iska eega man ikhwaanukuna cidda walaaladiin xagga radaacada iyo naasnugmadu ay noqonayaan waayo fa inama radaacatu radaacadu min almajaacati gaashay ka ahaatay in lagu gaajo baxo ilmaha eri ku gaajo bax laakiin isagoo dhereegsan oo cunto kale cunay ama iska dhereegsan hadday ku yar aamusiso in naaska afka ugeliso ku noqon maayo wacanha radi allahu canha qaalad waxay tihi jaaat way timi sahlatu bintu suhayl faqaalat waxay tihi ya rasuula allah ina mawla abi xudayfa saalim mawla abi xudayfa abi xudayfa ah addoonkiisii iyaduna waa xaaskii abu xudayfe macanaa anagu dhalashooda fii beytina gurigayaga waqad balaqa u gaadhay maa yablaqu rijaal ragga waxay gaadhaan macnaa u qaan gaadho weya waa ninta nin ay tahay dumarka inay iska xijaabaan faqala wuxu uhi ardiciihi nuuji taxrumi caleyhi xaaraam baad ka noqon doonta wa canhaa caisha waxaa laga wariyay radi allahu canha ana aflaxa aflax akha abi qucays abilqucays walaalkii ayaa jaa yimid ystadinu calayha isagoo ka idan qaadanay caaisha bacda xijaabi xijaabka markii lasoo dejiyey kadib qaalad waxay tihi faabeytu waan diiday an aadana lahu inaan u ogolaado inuu iisoo galo ayaan diiday falama jaa rasuulu lahi salى اllahu alay waslm rasuulku markuu yimid akhbartuhu waxaan u warramay biladii kii sanactu aan sameeyey inuu abilqucays walaalkii uu doonay oo aflaxi inuu iisoo galo dabeetna aan markaa ku ihi mso ima soo gelaysa faamaranii wuxuu amray rasuulku an aadana lahu inaan u ogolaado soo gelitaanka calaya aniga way soo gelayo wa qaala wuxu uhi inahu isagu camuki waa adeerkaa mutafaqun caleyh waa adeerkaayo maxaarimtaadu ka mid yahay dee u ogolo inuu kusoo galo marka caaisho waxaa nuujisay xadiisku inta uu ka kasii dheeraaye abilqucays xaaskiisa caaisho nuujisay marka abilqacays muxuu noqonaya caaisha aabba xagga radaacada kalu dee ugu beegmaya soo walaalkeedna muxuu noqonaya walaalkiina muxuu noqonayaa adeero kale markaas saasuu ku yihi adeerkaabaan ahay iyadina waxay tidhi markaas iyadu waxay ufahmsanayd dee adeerku inaanu qadiyaddan soo gudagelaynin oo waxay tihi dee abilqacays miyuu nuujiyo ay ku tiri rasuulka alayh salatu sala hadalku inta kasii dheeraayo waxay tihi rasuul allahu de aniga abilqacays mu nuujine laakiin waa waxa ay nuujisay imraata ibnu qacays ninkan aflixna wuxuu ku dooday calaa labani akhi buu yihi hadda waa halkan lahayn caanuhu laftigooda de rag raggana way ka yimaadeen way xisaabsan yihin ninkan laftigiisa dee caanihii walaalkaybu yay kugu ayay ay maxaan ku dhahdaa ay gabadhaasi kugu nuujisay wey caanihii walaalkay ayay imraat ibnu qacays ayay kugu nuujisay markaa de walaalka waxaa noqonaya adeerkaa dabeetna rasuulku ala sla sl kan ku raacay ee ku inahu camuki kii horana muxuu rasulku lahaa muu diidin rasulku lakin muxuu yihi iska hubsada marka isma khilaafayaanoo kaa horana wuxuu lahaa intee in leeg ba u jaqey baa la isweydiinaya kana dee markaa inay dhamaystirantay ba laga qaatay xadiiska waxaa laga qaadanayaa qofka matalan haweeneyda ah, cid nuujisa waxaa la joojinaya un halkii hooyada markay dee shuruudii dhamaystiranto markaas sawjkeedu aabbo kale u noqonayaa walaalkiina adeero kale u noqonaya ilmaha ilmaha ay dhashaana walaalun buu noqonaya inan iyo inanba ku noqdo walaasheed iyadoo walaasheedna habaryar bay u unoqonaysa dee halkaasu kasii wa walaasheed maxay noqonaysaa marka gabadhaa uu naaskeeda noogay walaasheed ma guursan karo hadduu inan yahayna hadday inan tahayna sidaasoo kale adeerkeed ma guursan karo oo xagga aabbaha kaso ka socda gabadha ay naaskeeda nuugtay walaalkeed walaalkeedii xagga abtirsiintuna abtigeedubu isna noqonaya haakada oo yaxrumu min aradaaci ma yaxrumu min anasab qaacidadii xadiiskuma lagu dabaqaya yaxrumu min aradaaci ma yaxrumu min annasab horena aynu soo anha caaisha waa laga waray a anha ana aflaxa aflaxu aha abilqucays abilqucays walaalkii walaalkii ahi jaa wuu yimid yastadinu calayha isagoo ka idan qaadanaya bacda xijaabi ay bacdama unzila xijaab xijabka markii lasoo dejiyey kadib oo xijaabku mar baanu dumarka waajib ku ahayn inay sasturaan way jirtay way sasturaya lakiin waajib mu ahayn oo markii ay madiine tegeen muddo kadib baa lasoo dejiyey qaalat waxay tihi faabeytu waxaa diiday an aadana lahu inaan u ogolaado aadana bmacnaa adna falama jaa rasuul sala اlahu ala sl rasulku markuu akhbartu waan warrabay biladii kii sanactu aan sameeyey waamarani wixii amray an aadana lahu calay inaan u ogolaado i soo gelitaanka ii soo gelaya waqaale wuxu uhi inahu camuki muttafaqu caleyh waxaa kaloo laga qaadanaya inay waajibtahay dumarku inay xijaabtaan oo ciddii ajaanibka ah oo dhan ay ka xijaabtaan ajaanibkuna waa ciddii gabadha gayaankeeda oo adeer in adeerkeed iyo xabro wadaageed iyo inaabtigeedna ku jiraan waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa ana man shaka fi xukmin yatawaqafu canhu qofka ka shakiya xukun uu ka istaagaya caaisha maxay ka shakiday ninkani adeer miyuu unoqonaya mise u noqon maayo soo maha marka ilaa inta maslada ku cadaanaysa xukunka waa waad ka joogsanaysaa weya waxaa kaloo laga qaadanayaa istidaanku inuu waajib yahay oo qofku markuu guri cid kala gelaayo hadduu dano markaa gurigii inantiisaba ha noqdee amba gurigii inankiisaeh inuu idan qaadanayo gurigaasoo gelitaankiisa idankuna mid guud buu noqon karaayo dee waktiyada qaarkood uu markaa markasta laleeyahay iska soo galanba loo geliyo wa canhaa caaisha waxa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tihi kaana waxaa aday fii ma unzila wixii la soo dejiyay min alqur'aani qur'aana cashru oo macluumaad la yaqaano yuxarimna oo xaaraam yeelaya uma dabeetna nusikna waa la naskay bihamsin macluumaatin shan la yaqaana lagu bedelay fatuwufiya waa la oofsaday rasuul lahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka allo ayaa la oofsaday wahiya iyadoo tobankani fii ma yuqrau min alqur'aani wixii la akriyay qur'aanka ka mid ah marka xadiiskii aynu hore sii sheegnay waxay caaisha halkan ku caddaysay markii hore sharcigu wuxuu u xadiday oo qur'aan la soo dejiyey aayad qur'aan oo la akriyaabay ahayn aayaad qur'aan oo la akriyo ayay ahayn cid inay hooyadii iyo halkaa dee axkaamtii ay kasii dabeyso hooyadii ay ku noqonayso dabeetana aayaddaa waa la naskay waxaa la naskay tilaawatan wa xukman tilaawatan wa xukman tilaawa ahaana waa loo naskay xukun ahaanna waa loo naskay oo qur-aanka laguma la akriyo kuma jirto xukun ahaanna waa laga guuray maxaa lagu bedelay haddana shan shantaasi waa nusikha tilaawatan xagga akhris ahaan baa la nasakhay laakiin xagga xukun ahaan waa muxkam oo mansuuq maaha ee waa muxkam shantaasi rasuulkuna alayh salatu slam sidaasuu kaga geeriyoodaba iyadoo la akriyayo wahuna mima yuqrau min wahiya mima fi ma yuqra'u min alqur'aan oo ayaddana waxay usoo qaataan usuuliyiintu sayn ognahay maa baqiya laftuhu xukmuhu wa nuskha laftuhu haddaba markay leedahay la akriyo miyaanay kutusaynin in la akriyi jiray waxaa lagu fasiri karaa bay lehdeen dadka qaarkood baa akriyayao weli aanu naskigu soo gaadhin in la naskay xukun ahaan lafdi ahaan la naskay oo kale oo dee kitaab qur-aan oo meel ku qaraamu jirin beriga markaa taasay noqon karta l markaa watuufiya wa bacdu nnaasi yaqra' khamsa radaacaat iyagoo weli khamsa radaacaad ka akriyaya bay ayaa rasuulka la oobsa laakiin markii dambe waxay ogaadeen de in xataa shanta laftigooda la nasay min jihati alafdi agga lafdiga lakin xukunkooda waa baaqi oo lagu camal falaya marka xadiiskani waa faasil xadiiskani muxuu faasil ku yahay inta alradca alati tuxarimu aw iradaacaat alati tuxarimu wa kamsa radaacaati wixii ka yari ma noqonaya kaana waxaade fi manzila min quraan cashru radaacaatin toban radaaca ma dhoogmo oo macluumaadka la yaqaano kaana waxaa ahaaday fii ma shaygii unzila soo dejiya min alqur'an qur-aanka cashru baa ahaaday radaacaati cashradaas oo macluumaati la yaqaano oo yuxarimna markaa xaaraam yeelaya uma nuskina waa la nasqay bikamsin macluumaati shan la yaqaano o kale shan jeer in la jaqo kamsa radaacaati fa tuwufiya rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka alla oofsadoo dhintay wahiya iyada oo khamsadani fii ma shayga ah yuqra-u aqriya min alqur'an وعن بن عbاس رضي الله عنهma أن النبي صلى الله علي sل نبga uriida uriida waxaa lala doonay calى bnati xamزata ina xamse ayaa lala doonay oo markaa la yihi rasuul lo guurso ila waa in adeertahay faqaala wuxu uhi inahaa iyadu laa taxilu lii xalaali maaha inahaa iyadu ibnaةu akhi waa inantii walaalkay min الradaacati xagga nuugmada marka la eego wayaxrumu waxaa ku xaaraana min الradaacati radaacadana waxaa xaaraan ku noqonaya maa yaxrumu min الnasabi wixii nasabka xaaraam ku noqonaya rasuulka alayه الsلatu slam ba waxaa lala soo hadal qaaday xamza bin cabdilmuطalib oo adeerkiia inantiisii dee marka nasab ahaan la eego rasuulka alayه الsalaatu wasalaam inantaasi xalaal bay u tahay o waa in adeertii oo adeerkii u dhalay wa banaati camika wa banaati amati laakiin xamse iyo nebigu alayh الsalatu wasalaam xagga da-da may aada u kala fogeyn way isku dhawaayeen isku da- dhawaayeen marka waxaa wada nuujisay isaga xataa isaga iyo umu salama iyo xamse saddexdoodaasi thuwayba dabeedna taasaa waxay keensatay inay inuu noqdo walaalkii xagga radaacada marka ina xamse xalaalu ma aha xagga nasibka xalaal bay u tahay lakin xaggeebay xaraam kaga noqotay xaggii radaacadii oo ibnatu akhi og ibnatu akhi min aradaaca an ibn cabas radi allahu anhum ana nabiya sala la alay slm urida waxaa lala doonay calaa ibnati xamzata ina xamsa lala doonay ay ruqiba fi an yatazawaja ibnata camihi xamza ruqiba fi an yatazawaja waxaa la jeclaysiiyey inuu guursado dee inanta aduu guursadaaba la yihi faqala wuxu uhi inaha iyado laa taxilu li xalaal imaha inaha ibnatu akhi min aradacati wayaxrum ma ku xaaraan min aradacati ma yaxrum min anasb intana waa qaacido dhan wayaxrum min aradaaca radaacati ma yaxrumu min annasb وعن م سلم رضي الله عنها qالت waxay tii qala rasuul الlahi slى الlaه عليه sل rsulk وu laa yuxarimu min الرadاaci إlا ma fatqa الأmcاء وkana qabla الfiطaami rasuulku wuxu uhi slى الlahu عalيه waslم laa yuxarimu ma xaaraam yeelayo oo maxram gabadhii ugu noqon mayso min الradaaci naas nuugmada ilaa ma shay mooyaane fataqa ballaadhiya alamcaa midhicirada wa kaana ahaaday qabla الfiطaami ay qabla alfisaali intaan naaska laga gurin ahaaday oo ah qabla alxawleyn labada sano ka laba sana iyo wax kasi yahay rawahu tirmidi huwa wasaxaxahu huwa walxaakimu tirmidi iyo xaakim way saxiixiyeen wacan ibn cabaas radi allahu qala wuxu uhi laa radaca ila fi lxawleyni laa radaca ma jirto ila fi lxawleyni ilaa labada sano dhexdooda un mooyaane rawahu darqudniy wa bnu cadiyin marfuucan wa mawquufa warajaxa almawquuf waxay labadooduba rajxeen inuu mawquuf yahay cabdillahi bn cabaas ugu jooga wa can ibn mascuudin radi allahu canhu qala qala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasulku wuxu uhi laa radaaca ilaa ma anjaza alcadma laa radaaca nuugmama jirto ilaa maa shay mooyaane anjaza anjaza kor u qaada koriya alcadma lafta wa anbata soo saara allaxma hilibka akhrajahu abu daawuud xadiiskani dhowrkan xadiis halkan ku yaala waxay dhinac kale haddana laga eegayo haddii xadiiskii mawla eh, abi xudayfa ee salim oo kale way ka hor imanayaan xadiistani marka waati aynu sheegnay isaga markaan rajaxinay tahay inay qadiyadaas isagun gaar ku ahayd amba ciddii isaga soo kala shabaha xikmadda qofkani uga xaaraam noqonaya haweeneyd waxa weeyaan caanahan oo jirhkeedii ka soo baxay ayaa jirhkiisii gelaya oo korinaya dee hilibkan wax kamidaba iyadiiba leedahay w ila saasay ka dhigantay marka hadduu qof weyn yahay dee hilibkiisuna ku kori maayo laftiisuna ku kori mayso laga yaab haddaba ilaa maa fatqa alamcaa fatqa waa wasacaha ballaadhiya shaqa amcaa wixii dilaaciya oo ilmaha yar waa kan calooshiisu ay sii kordhaysay sii weynaanayso marka saasoo kalea oo halkii cuntado kale cuntadu madhicirkiiba markaa way kordhi way korinaysaa intay ku dhacdaabay ay ayay ayuu kala baxayaa madhicirki caana saa ugu dhaco kale oo isla markaana dhaca shardiga labaad wa kana qabla alfitaami ya fitam iyo fisaal wa fitaamu wa fisaluhu fi caameyn waa laga gooyey weyaan ilmaha xadiiskan kalena xawleynka usii caddeeyeyba hadduu xitaa noqdo mawquuf dee xadiiska horunbaa caddeeyey marfuuc ah ayuu sii adkeeyu la macnayay xadiiskan kalena wuxuu kusii darayba in anshaza alcadma wandur ilى اlcidaami kayfa nunjizuha ay narfacuha waa kor u oo dee kor u markaa laftii way ku weynaanaysaa weyaan lafihii korinaya weyan markaa mar iyo laba iyo saddex inaanay waxba korinaba halkaa laga qaatay ugu yaraan inta korin karta ee ilmaha laftiisii weyneyn kartaa waa shantaa jeer bay noqonaysaa qaala rasuulu lahi salى اllahu alيه waslm laa yuxarimu min arudaci ilaa ma fataqa wixii dilaaciya ee weyneeya alamcaag dhicirada mooyaane wa kaana ahaaday qabla alfitaami naaska deynta ka hor oo ah laba sano ka hor wa can ibni cabaas radi allahu canhuma qal wuxu laa radaaca ilaa fi lxawleyni naasnimo ma jirto illaa wixii sano dhexdooda mooyaane labadaa sano hadduu sanad iyo bar yahay hadduu laba sano markaa taagan yahay hadduu laakiin labadii sano hal wax kasoo gudbo bil hadduu kasoo gudbo ma soconayso wa can ibn mascuud radi qala qala rasuulu lahi sala allahu alay la radaaca ilaa laa radaaca naasnimo ma oo radaco markaa wax ku sugnaanaya weyaan radacada la nafiyaya ilaa ma anjaza wixii koriye mooyaane taaga aan cadma lafta oo aan bata soo saara alaxmi hilibka taana shan shan baa ugu yaraanaysa wacan cuqbata bn xaris anahu saxaabigaasi tazawaja wuxuu guursaday uma yaxyaa binta abi ihaab gabadhaasi magacaala buu guursaday fa jaaءat imraatu haweeney baa timid oo faqaalat waxay ku قد ardactukumaa waan idin nuujiyey fasala nabiyu sal lahu fasa'ala nabiya sala allahu alayhi wasalam nabigu weydiiyo faqaala wuxu uhi rasuulku alayh slat slam kayfa ay kayfa tumsikuhaa seebaad uhaysan gabadhaada waqad qiila iyadoo la yihi waqad qiila maa qiila de wixii la yihi la yidhi oo la yihi gabadhaasi ay ku tidhi waan idin nuujiyey fafaaraqahaa wuu furay cuqbatu wa nakaxat zawjan hayrahu nin aan isaga ahayn bay markaa dib albuhaariy xadiiskana wuxuu sii caddaynaya haddiiba ay dhacdo in laba qof oon isogeyni ay isguursadaan oo laakiin naas wada shaqe in guurkaasi halkaa uu ku fasakhmayo oo aanu soconeynin waxaa kaloo laga qaadanayaa dumarka waxyaalaha iyaga u gaarkaa ah, iyaga laga maqlayaa laba markhaati looma baahan maxaa loo baahday gabadhan oo keliya axkaam wixii la idhahdo matalan xuduudda dumarku markhaatiga ma galaan oo afar dumari hadday qof soo eedeeyaan o hahdaan isagoo xumaan sameynay aanu ku sugnaan maayo arrintaasi xaggooda laakiin tan ku saabsan nasabka xaggan matalan snuugmadii wax lamid ah iyo wilaadada inay tidhi anaa ka umuliyey oo saas u ahaayo iyo waxaasoo kale ay tidhaahdo waa laga aqbalayaa waayo arrintaasi iyad iyagay u gaartay marka waxay tihi ninkan iyo xaaskiisii waxay ku tidhi ba labadiinan isqababa anaa idin nuujiyey oo dee aggaa walaalaad ka noqonaysa markaa waxaa kusii jirtay saxaabigan inuu yihi anugu kuma garanayo inaad inuujisa dabeetna wuu ka tegayo rasuulkii buu tegay alayh isalaatu wasalaam rasuulku mu odhanin dee waa xaqiiqo gabadhaas ay sheegtay ilaahay baa og inay run kale laakiin meeshii shubhaa timi soo maaha kayfa waqad qiil markaa kuri sidaad markaa gabadhaa u haysanin waqad qiil iyadoo la yidhi bilaahi runba ay sheegaysa marka hadday run sheegaysana unbaaba awlaabade oo laga sii aqbalaya ama hadday la hubaba inay isu sheegtay marka wuxuu sii adkeeyey marka xadiisku inaanay banaaneyn labada qof ee naas wada shaqay inay isguursadaan haddii dee shuruudii dhamayskartirayd ee hore ay meesha taallo وعن cqبة بن xاris anhu تزawج wuxuu guurisay uma yaحyى binta abi ihaab gabadhaasi fajaءat way timi imraأat haweeney baa timid faqaalat waxay tihi qad ardactukumaa waan idin nuujiyey fasأla النabiya slى الlahu عalيه wasl nabiga ayuu weydiiye faqala wuxu uhi kayfa sideed u haysanayso jo kugu noqoni kayfa tumsikuha waqad qiila iyadoo la yihi waxaa la yihi fafaaraqahaa uu furay ama uu ka tegey cuqbata wanakaxat zawja غayrahu nikaaxa markaa shubhada ku dhacaa wixii ka dhashaana qofkaa waa loogu abtirinaya oo ninka xushubuu noqonaya wiii matalan haddii ilma saaku calool galo dee ilmaha waalidkiisiba loogu abtirinaya waa sax wey wa can siyaad asahmi qaal wuxu nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulku an tustardaca in laga nuugmo dalbo inay ilmaha nuujiso alxamqaa gabadha doqonta ah ee xagga caqliyan aan markaa dhamaystirnayn akrajahu abu dawud wahuwa mursalu walaysat liziyaadin suxba siyaad asahmi ma laha suxbo bimacnaa saxaabi maha marka haddaanu saxaabi ahayn xadiisku waa daciif ila waa munqadic xadiiskaasi uu kala go-an yahay laakiin dee ilmaha in waalidkiisa amba ciddan uu naaskiisa jaqaya ay saameyn ku yeelanayso shaki kuma jiro oo dabeecadihi iyo dhaqankiisa u yeelanayo qofku iska dhaaf ciduu markaa naaskiisa shaqee dadka uu ku dhex nool yahay kolba cidda uu ku dhex barbaaraabuu qofku ayaa waa la alinsaanu ibnu biatihi baa qofku waa ina deegaano kolba cidda uu ku dhex barbaaru la dhaqan noqdaa ama dhaqankoodii uu yeeshaa bal maxaad umaranaysaa qofkii markaa markaa qof maskixiyan matalan aan dhamaystirnayn oo kale xaaraan ba yaa la odhanine waa wax iska dhici karta xanuunkaasi marka qaarkood inuu ilmihiina uu soo gudbi karo kollay sharax aynoogu laabana radaaca insha allah waynu ku celin doonaa والله أعلم وحب لا السلام عليكم